bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi waalihi wصaxbihi aجmaciin atowkiid qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala bالnafsi aw bاlcayni اlismu ukida maca damiiri طaabaqa اlmuؤkada wاjmachumaa bafculi intabica maa laysa waaxida takun mutabica wkula idkur fi الshumuuli wakilaa kiltaa jamiica bالdamiiri muusala wاstacmaluu ayضa kakuli faacila min cama fi الtowkiidi mithla الnaafila wa bacda kuli akaduu biajmaca jamca ajmaciina huma jumaca wa duuna kuli qad yajiiu ajmacuu jamca ajmacuuna huma jumacuu wa in yufi towkiidu mankuurin qubil wacan nuxaati اlbasrati اlmancu shamil wغna bkiltaa fi muhana wakila can wasni faclaa wa wasni afcala wain tuakid الdamiir اlmutaصil bالnafsi wاlcayni fabacda اlmunfasil canaytu da rafci waakaduu bima siwaahumaa wاlqaydu lan yultazama wma min الtowkiidi lafdiyu yaji mukarara kaqowlika drujidruji walaa tucid lafda damiiri mutaصil ila maca اlafdi اladii bihi wasil kda اxruufu غayra ma taxasala bihi jawaab ka nacam wkabala wmdmr الrfc اladii qad infasl akid bihi kula damiiri اtasl inta waxaan ka gelaynaa towkiid waxaa weeyaan thaani tawaabici thaani tawaabic weeyaan tawaabicda baabkii labaad ayaan inta ka gelaynaa markaa nactiga ka soo baxnay marka towkiid tacriif uma baahno liannahu maxsuur alfaad maxsuur ahu leeyahay walidaalika shayga haddii cadad lagu koobi karo tacriif oo ama oo jaamica oo maanica uma baahno liannahaa alfaad maxduuda marka mid kastaba hadafka laga leelyahay nin lagu sheega mooye tacriif kale uma baahno markaasuu musanifku wuxuu iri binafsi aw bilcayni lismu ukida maca damiiri طaabaqa lmuakada ukida alsmu dhe horta alsmu ismigii ukida waa la adkeeyey binafsi baa lagu adkeeyey lafdi nafsi aw bilcayni baa lagu adkeeyey maca damiirin ayagoo damiir ou la jiro damiirkoo taabaqa almuakada midka la adkeynayo mutaabaqaynayo oo macnaha ifraadan wa tahniyatan wa jamcan wajmachumaa jamci nafsi iyo cayni biafculin ku jamci in tabicaa hadday raacaan maa laysa waaxidan waxaan mufrad ahaen hadday raacaan takun waxaad noqonaysaa mutabican dariiqadii dadkii wa wanaagsanay baad raacaysaa marka alfaadu towkiid waa todobo todobadii buu musanifka laba kamid ahu kuu bilaabay sidii isku leeyihiin oo isu raacinaya wuxuu ka bilaabay nafsi iyo cayn nafsi iyo cayn markii wax lagu taakiidinaya qasadka laga leeyahy waxaa weya rafcu اlmajaazi can اdaat in majaaz meesha u yimaado iyay rafcinayaan marka majaaz ma banaan yahay ma banaana ma bishuruud miya kayta miya baabkiisa hadda ma joogno marka aad tirahdid jaaa zaydun markaad tiraahdid waxaa suuragal ah eh, axyaana carabti waxay ula jeedaa tudliqu اlsma wa turiidu bihi anahu jaaa rasuuluhu aw cabduhu aw ghulaamuhu aw ibnuhu marka haddaa tiraa jaaa zaydun sida oo boqolkiiba toddobaatan waxaawaa inuu asiga yimid laakiin ixtimaal annahu lam yaأti laakin jaaa minhu khabar jaaanii khabaru zaydin inaad ula jeedid oo macnaha waxa weyaan mudaaf meesha ku jiro la tawahumaye laakiin haddaa tiraa jaaanii zaydu nafsuhu haddaa tirahdid khabara yimid ma aha ibnigiisa yimid maaha gulaamkiisa jaaa daatuhu nafsiga saas waay ayib marka waxaa weeyaan qasadka laga leeyahay alityaanu biاnnafsi wاlcayni litaakiidi maa qablahumaa huwa dafcu اlmajaazi can اdaati weeyaan marka jaaanii zaydu nafsuhu jaaanii zaydun caynuhu yaad leedahay haddiina cayn i nafsi jiri lahayn hadii waxaa dhici karta inad tiraa jaaanii zaydun oo jaaanii khabaru zaydin aad ula jeedid ama jaaanii ibnuhu biamri min abiihi inaad ula jeedid aa dhici karto marka saas haday tahay marka qasadkaasaa cayn laga leeyahay walismu ismigii ukida waa la adkeeyey binafsi baa lagu adkeeyey aw bilcayni jaaa zaydu nafsuhu aw caynuhu maca damiirin xaal ay yihiin damiir la jiro damiirkoo taabaqa almuakada midka la adkaynayo mutaabaqaynayo taabaqa almuakada macnihiisa waxa weeyaan haddii isimka hore uu mufrad yahayna damiir mufrad ah lala xariirna jaaanii zaydu nafsuhu haddii eh, uu isimka hore jamac yahay jaaanii zayduuna anfusuhum hum taas waay marka damiir oo macnaha yutaabiqu almuakada ifraadan wa tahniyatan in lala xariiriyo waay wajmachumaa labadoodi jamci nafsi iyo cayni biafculin ku jamci ee anfus iyo acyun dheh intabicaa hadday raacaan maa laysa waaxidan haddii muadkadka uusan waaxid ahayn ayaga markaas anfus kudhe afcul ku jamci takun mutabican fiiri hadday mufrad raacaan waxa waa nafsi iyo cayniya lale jaaanii rajulu nafsuhu jaaanii muxamadu nafsuhu jaanii caliyun caynuhu baa laleeyahay taas waa la garta laakiin hadduu muakadka noqdo muthana ama jamac ou noqdo jamcaas ha noqdo jamcu taksiir ama ha noqdo jamcu mudakari saalim ama jamcu eh, almuanathi saalim afcula lagu jamcinaa oo waxaad leedahay jaaani zaydaani anfusuhumaa aw acyunuhumaa wاlhindaani anfusuhumaa aw acyunuhumaa wahaakada azayduuna anfusuhum aada leedahay laakiin dhihi maysid jaaani zaydaani nafsaahumaa oo ayaga lama tahniyeynayo marka nafsi iyo cayn acyuna lagu jamcina haduusan mufrad ahayn waxa laga takiidina hadduu mufrad yahay jaaani zaydu nafsuhu caynuhu kasoo haray lafdiga afcul baa lagu keenaya markaas anfusuhum walow kan ka horeeba taniya ha ahaado oo la dhihi maayo jaani zaydaani caynaahumaa aw nafsaahumaa lama taniyaynay maa laysa waaxidan haduuba mufrad ahayn waxa kale afculku jamci luqada fasiixada weyaan musanifka uu kuu sheegay bimacnaa waxa weeyaan tahniyadana way banaan tahay oo jaaani zaydaani nafsaahumaa caynaahumaa waad dhihi kartaa laakiin waxaa ka afsaxsan in afcul lagu jamciyaa ka afsaxsan ayib waa markii tathniya jamac hadduu raacana maba jiro baab kale azayduuna anfusuhum alhindaatu anfusuhuna jamac waaba jamac jamacaba munaasab ah laakiin markay tathniyada tahay in la yiraahdo nafsaahumaa in la yidhaahdo ijaa'ani zaydaani nafsuhumaa in la yihaahdo io anfusuhumaa in la yihahdo saddexdaas waa saddexda waxaa ugu owleysan calaa jamci afcul in lagu keeno markaasuu musanifku wuxuu ku yidhi wajmachumaa nafsi iyo cayni jamci biafcul wasankaas afculku jamcioo acyun iyo anfus dheh goorma weeyaan intabicaa hadday raacaan maa isim oo muakada leysa waaxidan aan takun mutabican marka mid waaxid aan ahayn haday raacaan waa tathniyadii waa jamci oo anwaacdiisi iska leh anfusku jamci sidaasa wanaagsan kuwa kalena way banaan yihiin ayb markaa nafsi iyo cayn sidaas waaba ka baxnayba hadafka loo hadafka laga leeyahayna waan sheegnay suwarta ay ku imaan karaan biikhtilaafi xaali lmuakadi midka la akidaya hadduu mufrid yahayna waa nafsi iyo cayn hadii kalena anfus iyo acyuna lagu jamcina sidaas yuu musanifka noo sheegay markaasuu wuxuu ku yiri wakula idkur fi shumuuli wakila kiltaa jamiica bidamiiri muusala wadkur sheeg kulan lafdiga kuli sheeg wakilaa sheeg kiltaa sheeg jamiican sheeg fi shumuuli markaad doonaysid wax inaad ku camimtid afartan lafdi isticmaal musalan xaal ayiin kuu lala xariiri bidamiiri damiiray igana wataan marka waxaa lagu leeyahay afartan min alfaadi towkiid oo kulan iyo kilaa iyo kiltaa iyo jamiican waxaa ayaga wax loogu jamciyaa markii laleeyahay maa yarfacu tawahuma cadami iraadati shumuul liannahu carabta waxay taqaanaa atacbiir bilkuli wa iraadat lbacdi wax la yidhaahdo marka waxaad leedahay jaaat ilqabiilatu marka adoo u jeedid badigeedaa yimid laakiin haddaad tiraa kulluhaa haddaa tirahdid waxaa meeshi ka baxayo inaad qabiiladii lafdigeeda isticmaashi adoon wada jeedin qabiiladii dhammaanteed inay timaado qeyb mid ay yimaadaan yaad qabiiladi marka tudliqu alkula cala albacdi laakiin marka tiraahdo kuluhaa wax ka haray mala gabdhaheeda iyo wiilasheediiba saas waay marka waxaa weeye dafcu tawahumi cadami iraadati shumuul yaa loola tagala kilaa iyo kiltaa iyo waxaan lamid eh qofkii oo macnaha eh, in lafdi shumuula u isticmaalo asagoo bacdi u jeedo tawahumkaas aa lagu dafcinay tawahumu dafci ama tawahumu ama dafcu tawahum atacbiiri can اlkuli biاlbacdi adigoo macnaha lafdigii kuli isticmaashe bacdina u jeedid tawahumkaasaa meesha laga bixina markaasaa kilaa iyo kuli iyo la isticmaalaya markaasuu wuxuu ku yiri wadkur sheeg kulan lafdi kuli sheeg iyo wakilaa iyo kiltaa iyo jamiican sheeg muusalan xaal ayhiin kuulala xariiri bidamiiri fi shumuuli markaad ula jeedi wixii oo dhan inaad ku camimtid kulli iyo kilaa isticmaal marka maxaad leedahay waxa weeyaan hadba mid baa lagu adkeeya kilaa iyo kiltaa tathniyay leeyihiin ayaga kilaana tathniya mudakar a ah, kiltaana tathniya muanath a ah. jaaanii alrajulaani kilaahumaa jaaanii almar'ataani kiltaahumaa yaad leedahay waa markii wax lagu adkeeyo laakiin darabtuki la rajulayn haddaa tiraa wax la adkaya ma joogaan mafcuul bay iska noqonayaan caadi ah laakiin waa markii wax lagu adkaynaa loo jeeda ayib waa midaas kilaa iyo kiltaa kulli iyo iyo iyo iyo jamiicna waxay leeyihiin jamaca lagu adkayaa igani jaaa alqowmu kuluhum jaaa jaat alqabiilatu jamiicuhaa sidaasaad leedahay ayagana jamacay ku gaar yihiin kuwaana tahniyayay ku gaar yihiin intaas waxaa dheeraad ah waxaa lagu adkeeyaa shay keligiis oo laakiin daatu ajzaa ah, shay qeybsami karo asna waa lagu adkeeya haddaad tiraa jaaa arakbu kulluhu waad dhihi kartaa aw jamiicuhu waa qeybsamaya waxaad dhihi kartaa ishtaraytu alcabda kullahu liannahu addoonkii labo qof iyo saddex qofoodaa kala gadan karto marka kulahu aad tira cid ilama wadaagsanin waay waana hal mfrad kaligiis laakinahu duu ajزa waay oo waa qeybsami kara ayb ishtaraytu aldaara kulahaa waad dhihi kartaa lannahu daarta waa laysla gada karaa kuligeed marka hadii laakiin wixii uusan ajزaa ahayn ma la ogolo intira jaaa zaydun kuluhu zayd oo kuligiisa yimid zayd oo kala harharay ma jirto marka shaygii inuu qeybsami karaa la rabaa hadduu mufrad yahay ama jamac labadaas ay galaan markaasuu ku uri wadkur ad sheeg kulan waxaad sheegtaa iyo wakilaai kiltaai jamiican afartaas fi shumuuli ku sheeg markaad ula jeedid waxii oo dhan inad caamid muusalan kulligii asoo lala xariiriya xaal uu yahay lala xariiri bidamiiri saasaad leedahay ayib marka kilaa i kiltaa muhanay leeyihiin kuli iyo wixii kalena iyo jamiicna waxay leeyihin mufrad oo qaabil litajzia ama jamac labadaasaa lagu adkeeya ayib marka ilaahay wuxuu iri fasajada almalaaikatu kuluhum ajmacuun kuluhum waa kaasa taakiid waay waxaan wax lagu adkeyn karin wax macnaha tawahum ayna ka imaan karin in iraadat iطlaaq اlkuli wa iraadat اlbacdi waxayna imaan karin haddii la yihahdo ikhtasama الzaydani labadii zaydaad dooday kilaahumaa lama dhahay lianna almukhaasamata laa taqacu min waaxid marka inaad kilaahumaa ku adkaysid ma loo baahnaba markaas ayib marka waxaa la rabaa wax in lagu adkeeyo ama qowluhu tacaala خلق لكم maa في الأرض jamiican jamiican taasoo kale hadda taakiid ma ah liannu macnihii ba khalaqa lakum waa idiin abuuray jamiican oo idiin abuuray macnihii ma ah khalaqa lakum maa fi lardi buu idiin abuuray jamiican xaal uu yahay maadaas macnihii ay tusiso xaalo ka yahay marka kulli afar iyo laba hore ku dar waxa weeyaan waxaa weeyaan lix weeyaan markaasuu iri wاstacmaluu ayضا kakuli faacila min cama fi الtowkiidi mithla الnaafila wاstacmaluu way isticmaaleen faacilatan lafdiga faacila la yidhaahdo aydan ku noqone ka kulin oo kale ay u isticmaaleen min cama xaal ay ka ahaatay ama faaciladoo min cama laga keenay fi towkiidi bay u isticmaaleen mithla naafilati xaal ay lamid tahay lafdigaas wuxuu qaatay akthar min xajmihi beyd dhan a faacila keligeed loo keenay wuxuu leeyahy musanifka lafdi faacila in la adeegsado yaa banaan oo cama laakiin laga keenay cama faacila ka keen caama waay wastacmaluu way isticmaaleen aydan ku noqone ka kullin waxay u isticmaaleen faacila wasankaas oo faacila ah faaciladoo min cama laga keenay fi towkiidi ay u isticmaaleen mila naafile xaal ay tahay marka waxaa lagu wasan faacil ekeen faacila ficilka camana ka keen maxay noqonaysaa caamatan caamadii marka waxay la macno tahay kullin oo kale haddaa tiraa jaaa alqowmu kuluhum ama jaaa alqowmu caamatuhum labadaasba waad dhihi karta mila waa laysku khilaafsan yaho waxaa layidhi maxaa lagala jeedaa qolo waxay yidhaahdeen ibnu naadim iyo shaarixa ibnu caqiil iyo waxay leeyihiin mithla naafila waxa weeyaan musanifku wuxuu ku leeyahay anaa kuu siyaadiyey oo waxa weyaan sidii naafiladaba faraaida ay zaaid ku tahay yaa alfaadu towkiid oo naxwiyiinta ay sheegeen yaan anigana naafila kugu siyaadiyo ayadan kugu daray markaan istiqraa sameeyaan lafdigan waxaan arkay in towkiid ay faa'iidaynaysa naxwiyiinta iga horeyna badana ma sheegin marka binisbati dikrii laha hiya naafila calaa maa qaalahu e, annaxwiyuuna kamaa ana naafila annawaafil ziyaada cala alfaraa'id anaa kuu ziyaadi waa macnihi saas waa ibnu shihaab ibnu hishaam alansaari wuxuu leey maya mithla annaafila wuxuu musanifku u yidhi lafdiga oo caamo ah oo cama laga keenay wuxuu la mid yahay lafdiga naafilaa tada ku jirto oo bimacnaa yuusafu biha almudakar wاlmuanath intaba waa la dhihi karaa oo waxaad leedahay ishtaraytu اlcabda caamatahu aad leedahay wa ishtaraytu اlamata caamataha marka caamadii ayadoo lafdigeeda yuusafu biha almudakar wاlmuanath oo sidii tada naafila ku jirtabo aytaai taaniid aysan u ahayn markaasna macnahaas uu aadiyey waxay ahaatabo min alfaadi towkiid waxaa ka mid eh lafdu caama ah ka mid eh, oo min cama laga keenay waxayna la mid tahay ka kullin intaas weeyaan wastacmaluu way isticmaalaan aydan ku noqone ka kullin waxay u isticmaaleen kulli oo kale waxay u isticmaaleen faacila faaciladaas wasanka faacilado min cama laga keeno caama laleeya fi towkiidi ay u isticmaaleen mithla naafilati xaal ay tahay mid oo macnaha lafdigaas naafila tada ku jirtoo kale ay tahay oo bimacnaa anaha ana taaa alatii fiiha laysa taaa taaniih inamaa hiya taau eh, alcalaama tadeeda ku jirtoo kale ay lamid tahay almuhim waxaa weeyaan jaaa alqowmu caamatuhum sidaasaad leedahay wa ra-aytu caamatahum oo sidii ra-aytu kulahum aad u lahayd iyay lamid tahay baa layidhi ayib taas waxa weeyaan caama waa fahamnay markaasuu wuxuu iri wabacda kulin akaduu biajmaca jamca ajmaciina huma jumaca wa akaduu way adkeeyeen isimkii bacda kullin waxay ku adkeeyeen biajmaca bay ku adkeeyeen jamcaa bay ku adkeeyeen ajmaciin ay ku adkeeyeen huma jumacay ku adkeeyeen marka min alfaadi towkiid maa yatafaracu min ajmaca ajmaca asoo muanaث jamca asoo jamcu mdkr saalim ajmaciina asoo jamcu muana saalim jumca waa isla hal lafdi weeyaan marka waxaa badan oo ku leeyahay iyo wamaa tafaraca minha an yu'taa biha lita'kiid laakin bacda kulin oo waxaad leedahay markaas jaaa arakbu kuluhu ajmacu ka qowlihi tacaala fasajada almalaa'ikatu kuluhum ajmacuuna fiiri marka ajmacuuna ta'kiid bacda kulin ay dhacday jaaa arijaalu kuluhum ajmacuuna jaءat اniswatu kuluhuna jumacu wahaakada marka almuhim bacda towkiid yaa yimaadaan waxaa weeyaan ma ajmacabaa u asal leh mase jamiica u asal leh musanifka jamiican wuxuu kala baab dhigay mithla kuli oo kale jamiicuhum laakiin ibnu hishaam wuxuu leeyay watowkiidu bijamiic waa gariib lafdiga jamiic ajmaca ma aha jamcaana maha jamiic in wax lagu taakiidiyo oo lila jaaa arijaalu jamiicuhum waa yar tahay buu leeyahay waxaa kamida ah qowl shaaciri fidaaka xayu qowlaana jamiicuhum wahamdaanu ay yidhaahdeen almuhim waxa weeyaan waxaa badan in ajmaca iyo jamca iyo ajmaciina iyo jumacu bacda kulin in wax lagu adkeeyaa badan markaasuu istidraag sameye wuxuu ku yiri wa كل kulin qad yajiu ajmacu jamcaau ajmacuuna thuma jumacuu wa qad yajiu ajmacu inuu yimaado lafdiga ajmacu ah jamcaau wa jamcaau inay timaadaa dhici karto wa ajmacuuna wa ajmacuuna inay yimaadeen thuma jumacuu bacda duuna kulin aydoon kulli laga horaysiinin in wax lagu adkeeyaa la arkaaba u leeyahy oo tiraahdeed ishtaraytu alcabda ajmaca ishtaraytu aw jaaءa الrijaalu ajmacuuna jaaءat اlhindaatu jumacu inad tiraadid ayadoon kuli midna ka horaynin na waa la ogol yahay buu yihi waa jirta wa min dalika qowl اllahi tacaala lauquyannahum ajmaciina ibliis isagoo noogaga waramayo wuxuu noogu handaday ibliisa ilaahay wuxuu yii inuu sheegay noo sheegay inuu leeyahay lauquyanahum insigii oo dhan waa baadiyeyna ajmaciina fiir ficilkaas uqwiyanahum ficili faacil mafcuul waaye humtaas yaa ajmaciina lagu adkeey ayadoona kulli ka horaynin waxaa lamid ah, wana mawcidahum wa ina jahanama lamawciduhum ajmaciina mawciduhum humtaasoo mudaafu ilayga ajmaciina lagu adkeey marka waa ka waxa weeyaan way imaan kartaa biduuni kulin qur-aankiyaabuu ku soo arooray wa aqwa maa tahbutu bihi lqawaacid mar haddii aayad qur-aan lasoo daliishado waxaa weyaan ashcaartii carab iyo waxa fulaana yiri iyo looma baahan ayib iyadoo saas ay tahay ba haddana carabti waxay tiri baa layidhi qowl shaacri yaa laytanii kuntu sabiyan murdaca taxmiluni dalfaau xawlan aktaca idaa bakaytu qabalatnii arbaca idaa daliltu dahra abki ajmaca buuri fiiri marka meeqa joorow adkeeyey wuxuu ri kuntu sabiyan maxaan u hawaay murdacan la nuujinay taxmulini dalfaau gabadhii sangaabkaada i ximbaarto xawlan agtaca sanad dhammaantied xawlan oo agtaca agtaca iyo la yidhaahdaa abtaca iyo waxaa min tawaabicu min tawaabici ajmaca igana lagu magacaaba abtac iyo agtac alfaad yar oo sida naadir ku soo aroortay markaasuu uri xawlan agtaca agtaca wax ku adkeeyey oo min mutafaricaati ajmaca biduuni kuli ayadoona ka hormarin idaa bakaytu haddaan ooyo qabalatnii arbacan afar jooray io dhunkoonay buuri idan aniga daliltu waxaan ahaan lahaa addahra sanadka abkii inan oyna ajmaca in lay dhunkooda awgeedaan maanta dhan oohinta ugu celceli lahay buu yihi haddana fiiri wuxuu ihi daliltu dahra abkii ajmaca ajmacu dahriga ku adkeeyey biduuni an yataqadamahu kulun intaasaa loo jeeda qaala almusanifu raximah اllahu tacaala wa in yufid towkiidu mankuurin qubil wa can nuxaati lbasrati lmancu shamil waxaa la yihi wa in yufid hadduu faa'iideeyo towkiidu mankuurin mid la nakireeyey towkiidkiisa qubila waa la aqbalay wاlmancu mancigana shamila wuu kulmiyey can nuxaati اlbasri reer basrana waxay leeyiin mamnuuc waaye lannahu horta aslan waxaa weyaan waxaa la adkeeya nin la yaqaana jaanii rajulu haddaad tiraa jaaanii rajulaani kilaahuma maxaa laga faa'iidaysanaya jaaanii rajulaani kilaahuma laba ninaa i yimid labadoodii ay yimid maxay macno keeni kartaa maya marka waxa la taakiidinaya macrifo waay alaslu haakada markaasaa layihi marka qaarkeed waxaa banaan in mid mankuur la taakiidiye hadduu wax faa'iideeyo marka reer basri waxay leeyihiin haduuba towkiidka munakar yahay lama taأkiidinayo lأnnahu laa faaidata minhu iطlaaqan reer kuufi waxay leeyihiin hadii wax uu faa'ideeya waa la aqbali karaa marka hal xaalay isku waafaqsan yihiin إida kaana towkiid nakira laa yufiid hada laa yajuuز iجmaaca labadooda waa isku waafaqsan yihin laakin in afaada facinda اlkuufiyiina jaaئز wa cinda musanifka marka wuxuu qaatay madhab lkuufiyiina huna markaasuu ku yihi wa in yufid hadduu faa'iideeyo towkiidu mankuurin mid la nakireeyey in la adkeeye hadduu wax faa'iideeyo qubila waa la aqbalayaa wاlmancu mancigana can nuxaati اlbasri oo ka soo aroorayne shamila wuu shalmiyo jamiic anwaaci towkiid اlmankuur maba banaano waa shaamil waay sidaasay leeyihin laakiin waxaad moodaa meeshan waxaa ku wanaagsan in madhab اlkuufiyiin la qaataa wanaagsan wa huwa ikhtiyaaru اlmusanif liannahu macnaa laga faaidaysan kara hadaa tala jaaanii aw jaaanii rajulaani kilaahumaa sax waa faaida male taas laakiin haddaa tiraad sumtu shahran kulahu bil dhammaantiisaan soomay ayaga waxay leeyiin reer basriin sumtu shahra kulahu dheh oo alkaas geli macrifo ha noqoto kadib taakiidi laakiin sumtu shahran aan soomay kulahu oo shahriga maba aqaani maxaad kulahu iga leedahay ayay leeyihin ayaga markaas ictakaftu fi lmasjidi usbuucan kulahu ayaga markaas usbuucantaas waa nakiro waxna waa laga faa'iideystay oo waa maxay haddii ictakafta usbuucan layihahdo waxaa dhici karta anaka aطlaqta اusbuuc wa aradta arbacata ayaam fa hada اlاxtimaal aad rafcinaysaa markaasaad kulahu la imaanaysaa marka waxaa layii waxaa kamid ah eh, oo carabti laga maqlay qowl shaaciri laakinahu shaaqahu an qiila daa rajabun yaa layta cidata xawlin kulihi rajabun laakinahu shaaqahu waxaa hilow geliyey an qiila in la yihi daa rajabun bishan bilrajab oo muxaram ah yaa layta uu yihi markaas laytadida cidata xawlin sanadka tiradiis oo dhan kullii dhammaantiis rajab muxuu ahaan waay nin fuli a ah buu ahay baa layidhi markaasuu maalin waagiya baryay wuxuu asoo xabad dhacay ma maqlin qac wax dhacayo ma maqlin adduunyado dhan nabaday noqotay markaasaa wuxuu ihi arrintan intay ku timiday markaasaa layidhi bishaan rajab ay tahay waxaa dadkii dagaalkii waa joojiyeen oo muxaram jaahiliinta saasay ahaan jireen wuxuu ihi layta ciddata xawlin kullihi rajabu armaxaaba bilaha dhan muxaram u noqon waysa wax isdagaalaba hala waaye marka waxa waye maxalu shaahidka yaa layta ciddata xawlin xawl oo nakira a ah, yaa kulihi yuu ku taakiidiyaa layidhi liannahu ciddata xawlin hadduu dhihi lahaa ou rajabun dhihi lahaa iyo macnaha kulli markii lagu adkeeyey laba macnay kala faa'iideeyeen sidaas awgeeda loo aqbalay baa layidhi markaasuu musanif wuxuu ihi waqna bikiltaa fi muhanan wakilaa can wasni faclaa wasni afcalaa ayib waqna ku deeqtoon bikiltaa iyo wakilaa ku deeqtoon fii muhanan muhana markaad dhex joogtid can wasni faclaa kaga deeqtoon iyo wasni afcalaa kaga deeqtoon ayib markii la rabo in macnaha jamac wax lagu eh, tahniya wax lagu adkeeyo haddii la rabo in tahniya la adkeeyo macnaha mu-adkeegta yaa tahniya noqday markii in lagu adkeeya la rabo hala imaanin lafdigii oo ajmaca iyo mutafaricaadkeeda hala imaanin oo wasni afcala wixii ku imaanaya oo jaaa aljeyshaani ajmacaani jaaat ilqabiilataani jamcaawaani ha dhihin oo lafdigaas ajmaca ah ha la imaanin ee ayaga bedelkooda waxaad qaadataa kilaa i kiltaa qaado oo marka maxaa jaaa aljeyshaani kilaahumaa jaaءat ilqabiilataani kiltaahumaa sidaasaad leedahay wasnigii ajmaca ahay oo afcala ku imaanay kaga kaaftoom laakin macnaheedii ma waxa weeyaan jaaa aljeyshaani anfusuhumaa lama dhahayo miya maya taas waa laleeyahy taas xukumkeedii horiya loo soo sheegay markaasuu ihi waqna ku deeqtoon bikiltaa ku deeqtoon iyo wakilaa fi muhanan muhanaha gudihiisa can wasni afala kaga deeqtoon faclaa oo jama haddii in la jamciyo la doono oo wasni afcala lagu jamciyo kilaa iyo kiltaa kaga deeqtoon wa wasni afcalana kaga deeqtoon fiiri markaad dhihila jaa aljeyshaani ajmacaani ajmacaanidaas kilaa kilaahumaa kaga deeqtoon faclaa adanay markaad leedahay jaa alqabiilataani jamcaadi markaad jamcaawaani aad dhihilaad aydna kiltaahumaa kaga deeqtoon sidaas waa waxaa wey madhab fi musanifka yaduuru maca alxaqi xasaba maa ra'aahu huwa walaa yubaali liannahu dad badana waxay leeyihin aniga basriyaan ahay marka yaqbalu maa warada can ilbasriyiina xaqan wa baatilan qolo kalena waxaa weya na kuufiyiinaan nahay wixii kuufiyiin len un baan qaadanaynaa waa sida hadda madaahibta fiqiga oo kale ninkan wuxuu leeyahy aniga shaafici baan ahay maa qaalahu shaaficiyatu huwa huwa alxaqu waman khaalafahum faqowluhum baatil waa khalad weeyaan adigoo shaafici ah yaa la rabaa meelihii shaaficiyada looga raajaxsan yahy inaad ka tagtid madhabkooda meelaha kale ka qaadatid meeshay ku raajaxsan yihiin aad qaadatid laakiin inaad tiraahdo aniga waxaa weyaan qoladan waxay wada qaateen oo dhamaan qaadana xaqan wa baatilan qolada kale oo kasoo horjeeda waxay qaateen oo dhamaan wada diida xaqan wa baatilan wax jira ma ah musanifka hadda fiiri qabla qaliil madhab lkuufiyiin uu rajaxay haddana madhab lbasriyiin uu qaatay oo wuxuu ku yiri markii ajmaca la raba tahniya in la raacsiiyo iyo jamca tahniyada wax baa u joogo kilaa iyo kiltaa bedelkooda kuwaas qaada kana iska dhaaf intaa weeyaan win tuakid الضميir الmتصل bالنfس والcayن fبعd الmنfصل canaytu da الرفع وأkduu bma siwاahma والqayd lan يlتزma wuxuu ri wain tuakid hadaad adkaysi adamiir almutasila damiirka xariiro binnafsi walcayni haddaad ku adkaysid fa bacda almunfasil ha ahaato damiir munfasila gadaashiisa canaytu damiirka mutasilka waxaan u jeedaa da rafci midka marfuuca ah wa akaduu way adkeeyeen bimaa siwaahumaa labadaas wax ka soo haray walxaal alqaydu lan yultasama qeydkana aan la laasimsanaynin wuxuu ku leeyahy meeshan axkaamuu kaaga galay idaa kaana almuakadu muakad iyo muakidka kala faham muakad waa midka hore haddaad tiraa jaaa zaydu nafsuhu zayd muakad waa midka la adkeynahay nafsuhuna muakid wayaan marka idaa kaana almuakadu damiira mutasila marfuuca almaxali wa kaana almuakidu alcayn aw الnafs falaa yajuusu ila bacda alfasli canhu marka maxaad leedahay qaamuu ama quumuu antum anfusukum fiiri quumuu ficilkaas balecraab quumuu ficil amar mabniun cala dami litisaali biwaaw ljamaca wa waaw ljamaacati damiiru mutasilu mabniyun cala sukuuni fi maxali rafcin marka damiirka quumuu waawgeeda waa damiir waa mutasiloo adiga aragto ficilka ula xariira miimkii ficilka ugu dambeeyey waawgii waa xariira mutasil waay aaniya damiirkaas fii maxali rafcin weeyaan oo faacil waay marka damiirkaas waawga inaad adkaysid aad doontid hadhihin quumuu anfusakum hadhihin ee quumuu antum anfusakum damir munfasil ekeen damiirkaas munfasilka ah kala badbaadiyo waawgii muakadka ahay iyo naftii muakidka ahayd intaas waa waxaa loo jeeda markaasuu ku yiri wain tuakid hadaad adkaysid addamiira damiirkii almutasila ficilkii la xariiray binafsi wاlcayni hadaad ku adkaysid fabacda almunfasil ha ahaato damiir munfasil ee kadib markaad la timaada kuu noqoto canaytu hadalkii uu ku laabtay damiirka mutasilkee waxaan u jeedaa da rafci damiir mutasil ah oo haddana fii maxali rafcin joogo wa akaduu way adkeeyeen bima siwaahumaa labadaas wixii ka soo hartay labada waa maxay damiir mutasil oo fii maxali rafci wixii ka soo haray labadaas wixii ka soo haray maya wa akaduu way ku adkeeyeen bimaa siwaahumaa nafti iyo caynti wixii ka soo haray yay damiirkii mutasilka ahaa oo marfuucu lmaxal ay ku adkeeyeen walqaydu lultazama ayadoo aan la lahayn ee macnaha lakala fasliya aan la lahayn macnaha wuxuu wey haddii damiirka oo la adkaynaa damiir mutasil marfuucu maxal u yahay waxa lagu adkaynaa nafs ayn cayn ay yihiin in lakala fasliyo damiirkaas oo mutasilka ah asigoo damiir munfasila ah in la keeno quumuu waawda maxaa u dhigmi karta antuma u dhigmi karta antumaa la keena laakiin haddaan nafsi iyo cayn waxaan ahayn lagu adkeeyo walow damiirka mutasil marfuucu maxalba ha iska ahaadee waa banaan tahay wlqaydu qeydkina lan yultazama oo kale fasli laguma dhahayo qeydka waxaa waay alfaslu fa bacda almunfasila qeyd ahayd qeydkaas lama qaadanayo oo marka waxaad leedahay marartu bika nafsika fiiri damiirkaas oo bika ah kaafkaas hadda nafsika lagu adkeey damiirkii bika damiir mutasil waayahay laakinahu fii maxali rafcin ma aha fii maxali jirin waaye kow marartu bikum kulikum wa raaytuka nafsaka raaytuka kaafkaas kaafkaas damiir mutasil waaye laakin fii maxali nasbin waaye wabitaali waxaa banaan adoon dhihin raaytuka anta nafsaka ma loo baahno waa banaan tahay oo raaytu raaytuka anta nafsaka waad dhihi kartaa waa banaan tahay laakiin waajib ma aha sidii damiirkii mutasilka marfuucmaxalka waajibku ahay ma ah wara-aytukum kulakum leedahay ayib waxaa weyaan intaas waa jaa-is oo waajib ma ah laakiin waxaa reebtoon inaad tiraa qaama zayduuna anfusuhum hadduu isimka daahir yahay fasli lama keeni karo qaama zayduuna hum anfusuhum lama dhahay waxaa weyaan looma baahno marka waxaw saddex qeyb waay mid fasliga waajib ah bayna almuakidi walmuakad bidamiir munfasil inuu kala fasli waa nafsi iyo cayn markuu damiirka mutasil marfuucmaxal uu yahay intii ka soo hartay oo nafsi iyo cayn haddii wax lagu adkeeyo alfaada wax lagu adkaynaana ay nafsi cayn ahayn damiirkana uusan eh, damiirka wuxuu raba ha noqdo markaas yajuusu in lagu adkeeyaa banaan ayib haddii isim daahir ou yahayne waxa weeyaan in fasli la keena maba banaanabo wamaa min atawkiidi lafdiyun yaji mukararan ka qowli kadruji druji wamaa kii yaji u imanay oo min atawkiidi ah wmaa min atawkiidi lafdiyun yaji mukararan ka qowli kadrujid ruji wamaa kii min atawkiidi kamid eh lafdiyun yaji wamaa lafdiyun wmaa min atawkiidi lafdiyun yaji mukararan ka qowlika druji druji wamaa kii oo min atawkiidi kamid eh lafdiyun huwa lafdiyun oo lafdi ah yaji-u waa yimaadaa mukararan xaalu yahay mid la soo celceliyey ka qowlika weeyaanoo udruji udruji aa tirid udruji macnaha waxaa weeyaan turac waa qofka markii socod baradka yahay marka Eh, wuxuu leeyahay min atowkiididaas waa xaal lafdiyun likhabrin maxduuf huwa lafdiyun marka wamaakii huwa lafdiyun ee eh, lafdi ah min atowkiidi xaal uu ka mid yahay yajiu waa yimaada mukararan xaal waa kii lasoo celceliyey ka qowlika druji druji almuhim waxaa weeyaan qismigii labaad oo towkiidka intu kaaga akrinaya qismiga labaadoo towkiidka towkiid macnawia iyo towkiid lafdi a ah lakala yihahda intan maanta dhan ka soo hadlayna towkiidkii lafdiga ah ee macnawiga ahay waa oo macno aan lafdiga hore laga faaidaysanina towkiidka laga faaidaysanaa towkiidkan lafdigaana waxaa la yidhaahdaa wa icaadat lafdi alawali bicaynihi lafdigii horaa la soo celinaya waxa weeyaan marka waxaad leedahay qum qum uqcud uqcud idhab idhab ayagoo ficilkii awaay ah isimkana jaaa zaydun zaydun adla zaydkaa yimid laba jooraad ku celcelinaysaa marka kaas weeyaan waxaa kamid ah qowl shaaciri faayna ilaa ayna anajaatu bibaglati ataaki ataaki laaxiquuna xbisi xbisi fa ayna uu leeyahay ilaa ayna anajaatu faayna intaa ilaa ayna adhab wa ilaa ayna anajaatu bibaglati daabadayda intee baan kula badbaadaya ataaka ataaka ataaki ataaki daabadii ula hadla waxaa ku yimid allaaxiquuna ee ixbis ixbis joogsa waay fiidi ataaka ataaki ataaki ficilkii u soo celceliy waay marka waxaa laleeyahay towkiidka haddii uu yahay jumla faalaktharu iqtiraanuhaa bilcaaifi in xaraf caaif lala xariiriyaa badan oo waxaa kamid ah, kalaa sawfa yaclamuuna ثuma kalaa saufa taclamuuna kalaa low taclamuuna alhaakum الtakaathuru xataa zurtum الmaqaabira kalaa saufa taclamuuna ثuma kalaa saufa taclamuuna kalaa low taclamuuna waxaasoo dhan waa jumla oo lasoo celceliyey laakiin xaraf cadaf baa lagu wada xijiyey kulligeed thuma kalaa thuma ayaa la yiri waxaa lamid awlaa laka fa awlaa thuma awlaa laka fa awlaa fiiri thuma awlaa laka fa awlaa uma awlaa laka fa awlaa jumladiyaa la soo celiyey laakiin uma la dhexgeliyey waana laga tegi karaa oo nabiga hadalkiisa kamid wallaahi laaqsuwana qurayshan wallaahi laaqsuwana qurayshan wallahi laaqsuwana ayadi buu soo celiyay uma aan isticmaalin marka jumlada kaas weeyaan haddii mufrad ou yahay markaan mufrad hadduu yahay sidiisaa lagu soo celcelinaa sida aan waati hadda musanifka ama ficil ha noqdo lafdiga la soo celina qole waxay yidhahdeen waxaa ka mid qowl اllahi tacaala kalaa idaa dukat ilardu dakan dakan dakan dakan lafdigaas waxaa weyaan asaa lasoo laba celi ayb marka waa k lafdigaas waxaa la towkiid lafdigi waxaa weyaan towkiid lafdiga layihahde towkiid lafdiga walaa tucid lafda damiiri mutasil ilaa maca alafdi aladii bihi wusil kda اxruufu غayra ma taxasla bihi jawaab ka nacam wkabala walaa tucid ha soo celinin lafda damiirin damiir lafdigiisa damiirkoo mutasilin xariiro ficilkiisa la xariiro ama ama xarafkiisi ilaa maca lafdi lafdigi ina la soo celisid maahine aladii lafdigo wasila bihi lala xariiriyey kada xuruufna waa lamid xuruuftane haddaad wax ku adkeynaysid xarafkaas wixii markii hore uu jarayay majruurkiisa la soo celiya xaraf keligiis ha soo celinin laakin xuruufta waxaa shalay hayra maa taxasala ilaa maa taxasala bihi jawaabun wixii jawaab ou ku xasilay xarafkii jawaab uu ku xasilay in keligiis la soo celiyaa banaan ka nacam wakaa balaa wa naam nacam balaa balaa ina tiraahda marka musanifka inta wuxuu ku sheegaa xugub kale haddii lafdiga la adkeynayo isim daahir ou yahay haddii ou yahay oo towkiidka lafdi ou yahay ism daahir ou noqday asigiyaa la soo celinaa jaaanii zaydun zaydun ism daahira waay aw damiiran munfasilan ou noqday oo mansuub ah asigana sidaas oo kale waay oo waxaad leedahay iyaaka iyaaka hadda fiir lafdiga iya iyaaka waa damiir iya sideeda fii maxali nasbin ay dhacdaa markaasaa waxaa weeyaan ayadaa lasoo celceliyay ayada naftigeeda lala celinaa wax kale uma baahno iyaaka iyaaka almiraa fa inahu ila shari dacaaun wa ila eh, inahu ila shari ducaaun wa ilaa ish walishari jaanibun wuxuu ihi iyaaka iyaaka almiraa baan kaaga digaa fa inahu asiga dacaaun mid u yeerid badan waa ila shari walishari jaalibun mid haddana sharta soo jiita waa iyaaka iyaaka marka hadduu damiirka mansuub yahay ama isimka uu daahir yahay sidiisaa waxaa weeyaan aa lagu soo celcelinaya asigoo lafdigiis nabiga wuxuu ihi fa nikaaxuhaa baailun lafdina fanikaaxuhaa baail fanikaaxuhaa baail fanikaaxuhaa baail ayib maxaa soo haray markaan damiirkii haddii uu mutasil yahay damiirkii haddii mutasil yahay oo la raba asiga in wax lagu adkeeyo damiirka kaloo adkaynaya asigaa soo celinin ilaa lafdiga damiirka muakadka akadka hore galay inaad soo celisid maahani mathalan waxaad leedahay walaa tucid ha soo celinin lafda damiirin towkiid lafdi a ah waay damiir lafdigiisa damiirkoo mutasilin xariiro ilaa maca lafdi in la soo celisid mooye aladii lafdigoo wusila bihi lala xariiriyey mathala waxaad leedahay mathala marartu bika lafdigaas oo bika ah aad rabtaa oo kaafka inaad adkeysid kaafkii haddii in la adkeeya la rabo lafdiga waxaan ka hadlayna towkiid lafdi ah waaye laba joor in lasoo celiyo haddii kaafkii laba joor lasoo celiyo waxay noqonay marartu bika ka yay noqonaysaa markaasaa lagu leeyahy saas ha yeelin ee waxaa lagu leeyahay xarafka damiirka inaad adkaysid aad doontid damiirka aad doonaysid inaad adkaysid xarafkii jaray midkan aad ku adkaynaysa xarafkii la soo celi oo marartu bika bika dheh marartu bika bika saasaad leedahay marka bikadaas hadda waa damiir waana mutasil wuxuu awal la xariiray xaraf hadduu marfuuc yahay waa laguu sheego antumtiyaa la keenay marka waxaa lee marartu bika bika raqibtu fiihi fiihi fiihihi dhihi maysa liannahu fiihidaas xarafkii oo damiirkan hida jaray fiihidii ku soo celi fiihi aad leedahay ayib intaa waa fahamnay walaa tucid ha soo celin lafda damiirin damiir lafdigiisa mutasilin keligiis asoo ha soo celin ilaa maca alxarfi ilaa maca lafdi lafdigii galay aladii madafig wasila bihi oo bacdaas lala soo celiyo kada xuruufuna waa lamid xuruuftane hadaad rabta ina zaydan qaaimun aad rabtaa inaad adkeysid inadii baad rabtaa inaad adkeysid ma waxaad leedahay ina ina zaydun qaaimun maad leedahay markaasa le maya lafdigaas ina isimkay gashay aad soo celinaysaa ina zaydan ina zaydan qaaimun yaad leedahay ina zaydan ina zaydan oo waxaa lagu leeyahay ilaa maca alafdi aladii bihi wusil inada lafdigii awal la xiriirtay yaad la soo celin marka waxawa ina zaydan ina zaydan hadaa tiraada inadii aa la adkeeyey zaydkana waxaa loo diidaa laba ina in isla xiriirsadaana loo keenay saas waay ayib markaasuu ku yihi hayra maa taxasala bihi jawaab wixii jawaab ku xasilay mooye xuruuftaa laga soo reebay xuruufta hadday tahay xuruuf jawaab dhacayso ayadoo xarafkii hore aan la xariirin yaa keligeed lasoo celcelin karaa mithaalkeeda ka nacam wa ka balaa waay nin baa wuxuu ku yihi aqaama zaydun mi istaagay markaasaad nacam nacam marka ma lagaa rabay inaad istiraadid qaama zayd qaama zaydun markii lagu yidhaahdo jawaabtina nacam ay ahayd marka inaad tiraahda nacam qaama zaydun nacam qaama zaydun lagaama rabo inaad qaama zaydun soo celcelis lagaama rabo waxaa lagu yidhi alam yaqum zaydun zayd isma taaginoo balaa balaa yaad dhihi kartaa waa lagu ogol yahay waxaa kamid e eh, laadina waa lamid asaafarta markaasaad laa laa laa aada leedahay waaba la isticmaala maanta waa aragta walidaalika shaacirka wuxuu ihi laa laa abuuxu bixubi bathnata inahaa akhadat calaya mawaahiiqan wacuhuudan buu iri laa laa abuuxu laa laadii ku soo celceliya towkiid waa laa abuuxu bixubi bathnata gabadha liira jaceylkeeda mafaafinayu ri inahaa akhadat calaya waxay igu qabatay oo ballan ay iga qaaday mawaahiqa wa cuhuuda inaan aan faafinin inaan jeclahay waanaba faafiyohaya isla markiiba ayib marka in la yidhaahdo ina ina in la yidhaahdo ina ina zaydun in la yidhaahdo waxaa weyaan shaad waa baa laleeyahay markaasuu musanifku wuxuu iri wmudmar الrafci اladii qad infasl akid bihi kula damiiri اtasal wa akid adkeey mdmr الrafci damiirka damiiru rafciga aladii damiiru rafcigo qad infasala ficilkiisa iyo xarafkiisa ka soocmay akid bihi waxaad ku adkaysaa kula damiirin damiir kulligiisa ku adkay itasala damiir oo damiir munfasil ah waxaa banaan an tajcalahu muؤkida wa yakuuna اlmuؤkadu damiira mutasila tii hore aan soo sheegnay qeyb ka mid ah waay haddii aada rabtid fiiri qumta damiirkaas muxuu yahay damiirka ficilka qumta ku jiro damiir mutasil ah waay damiirkaas mutasilka ah ayan kaana fii maxali rafcin ha ahaado fii maxali nasbin ha ahaado fii maxali jarin ha ahaado damiirkaas mutasilka ah waxaa bannaan inuu muakad noqdo oo damiir munfasil oo muaked aad la timaadid oo tiraa qumta anta akramtanii ana marartu bihi huwa fiiri qumta tadaasaad rabta inaad adkaysid tadaas oo damiir mutasil ah waxaad ku adkay kartaa iyadoo damiir munfasil ah anta akramtanii haddaad rabtid ya-da inaad adkaysid ana aada leedahay haddaad tada akramta aad adkaysartina akramtani anta aada leedahay majruur marartu bihi asaan soo mari huwa damiirkaas huwa damiir mufasil ah marka wuxuu ku yidhi waakid adkay mudmara rafci damiirka oo fii maxali rafcin joogo aladii damiirkoo qad infasala ficil eh, caamilkiisa ka infisaalay waxaad ka dhigtaa muakid akid bihi waxaad ku adkaysaa kula damiirin ku adkay damiirkoo itasala damiir mutasil ah oo muakad ka dhig damiirka munfasilkana muakid ka dhig waa kuu banaan tahay wallahu aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa